بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحن بلابي دونا متنق العقيدة الضحاوية للشيخ أبي جعفر الضحاوي متنق أسن إن شاء الله تعالى آخرين دونا وكتاب haddii sida xaqa uu leeyahay loo daraaseeyo dee waxa weeyaan u baahan شharx aad iyo aad u fara badan laakiin maadaamay dowlo tahay dowladana arrinkeedu yahay iska soo gaabin in sha allahu tacaala matnigaynu ictimaadaynaa oo aynu waxa weye laqbayn doonaa wixii tacliiqaad koobkooban ahna ee lagama maarmaanana waynu sheegi doonaa ugu horeyn matnigu wuxuu ku saabsan yahay cilmu اlictiqaad cilmiga ictiqaadka ama cilmu towxiid ayuu ku saabsan yahay sidaa daraaddeed lagama maarmaan waxa ah muqadimo yaro kooban inaynu ka horeysiino inta intaynaan matniga bilaabin oo ku saabsan ahmiyada uu leeyahay in la barto cilmiga ictiqaadka ama cilmu towxiid waa cilmi aad iyo aada walaalayaal u muhiimsan fadliga laga helayaana aad iyo aad u badan yahay marka laga yimaado culumta shareecada dhammaanteed dee in waxa weeye hawaab iyo ajar uu u soo arooray nebigeena salى اllahu عalayh wasalam man salaka طariiqا yaltamisu bihi cilma sahala allahu lahu طariiqa ilى اljanna iyadoo culumta shareecada fadliga laga wada helayo haddana cilmigan uu ka sii xad jira isagu cilmu اlictiqaad waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa la baranaya wa asaasu alculuumi الsharciya alculuum asharciya asaaskooda weeye meesha laga soo bineeyo saas daraaddeed daalibulcilmi ardaygu haddii ictiqaadkiisu aanu saxsanayn markuu dalabka bilaabayo oo halkaa uu ka boodo oo meelo kale u boodo waxa weeyaan khalal badan baa ku dhacaya marka waa saaska iyo meesha laga soo bilaabaya alculuum asharciya waynu arki doonaa insha allahu tacaala sidii saxaabadii nebigu uu usoo tarbiyeeyey salى اllahu عalayh wasalam wa aطariiqu limacrifat اllah cilmu اlictiqaad waa dariiqa loo marayo barashada ilaahay la baranayo subxaanahu wa tacaala ilaahay baa la baranaya wa أwal waajibin calى اlcibaad cilmiga ictiqaadku ama towxiidku waa waajibka ugu horeeya ee addoommada saaran sida waxa weeye adilada qur'aanka iyo axaadiistuba sheegeen nebigeena sala allahu calayhi wasalam falyakun awala maa tadcuuhum markuu mucaad dirayey ee u dirayey dad yaman jooga oo ulaha diinta usoo sheeg wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi waxaad uga bilowdaa waxaad u sheegto towxiidka hadday markaa towxiidkii ka aqbalaan waajibaadkii kalena markaas nebigu isu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadii iyo zakadii iyo kuwii la ahaa marka waa awal waajibin cala alcabdi waa waajibka ugu horreeya addoonka saaran insha allahu tacala kitaabkeenana waa ku sharxi doonaa salaax dhammaanteed kullu salaaxi fi lxayaati wa asaasuha alcaqiidatu asaxiixa salaax iyo wanaag dhammaantii waxa weeye meesha uu ka seysmaya walaalayaal waa towxiidka in la saxo qofku towxiidka uu yaqaano iyo cilmiga caqiidada sidaa daraaddeed buu sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah kitaabkiisa majmuuc اlfataawaha loo yaqaano wuxuu ku odhanayaa aslu salaax salaax dhammaantii waxaa asal u ah altowxiid waliimaan towxiidka iyo iimaanka ayaa asal u ah salaax oo dhan wanaag oo dhan wa aslu اlfasaad fasaad oo dhanna waxaa asal u ah ashirku wاlkufr shirkiga iyo kufriga gaalnimada marka salaax meeshuu ka asaasmayaa ee ka soo bilaabmayaa waxa weeye waa tawxiidka sidaa daraaddeed bay culimmadii ictinaa gaara siiyeen waxa weeye kutubo badan in laga qoro waxa weeye tacliimka ardayda oo la barayo tawxiidka nashrinta la nashrinayo tawxiidka culimmadu ay waxay qarireen oo ay mid muqarara oo sugan ka dhigeen jamci ka mida culimmadu barashada la baranayo cilmigani cilmu tawxiid inuu yahay afdal اlculuum culuumta ka ugu fadliga badan leh aynu miaalino ibn اlqayim raximah اllah kitaabkiisa iclaam اlmuwaqiciin hadal dheer intuu soo waday ayuu wuxuu odhanaya walama kana alcilmu lilcamali qariina washaafican washarafuhu lisharafi macluumihi taabican kana ashrafu اlculuumi cala اliطlaaq cilm الtawxiid ashraf alculuum culuumta oo dhan ka ugu sharafta badan leh waa cilmu tawxiid buu yidhi cala aliطlaaq ibn اlqayim waanfacuhaa cilma axkaami afcaali اlcabiid ibnu rajab isaguna wuxuu odhanaya markuu xadiiska abudar sharaxayo xadiiska xudayfa markuu sharaxayo wuxuu odhanayaa afdal اlcilmi alcilmu biاllah hadda balo fiirso afdal اlcilmi cilmi la barto waxa ugu fadli badan alcilmu biاllaah cilmiga ilahay ku saabsan wa huwa alcilmu biasmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi waana cilmiga ku saabsan ilaahay asmaadiisa iyo afcaashiisa iyo sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa in la barto waa cilmiga ictiqaadku ka warramayo oo kitaabkeenani ka mid yahay ibn abilciz alxanafi aan kusoo gebagabayno oo shaarixa kitaabkan haraxay culimmada kitaabkan sharaxday ka mid a ah. isaguna wuxuu odhanayaa inahu lama kaana cilmu usuuli اdiin ashrafa اlculuum inahu lama kaana cilmu usuuli اdiin ashrafa اlculuum hadalkiisu waa dheeraa wuxuu leeyahay markuu ahaaday cilmiga towxiidku cilmu usuul اddiin waa cilmu towxiidka loo yaqaana ashrafa alculuum culuumta oo dhanka ugu sharafta badan markuu ahaaday markaasuu cileeyo wuxuu yidhi id sharafu اlcilmi bisharafi اlmacluum waa qaacido sharafu اlcilmi bisharafi اlmacluum cilmiga aad barataa sharaf wuxuu ku helayaa cidda la baranaya sharafta ay leedahay marka cilmigan wuxuu ka warramayaa allah subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed buu sharaftan ku helay sharafu اlcilmi bisharafi اlmacluum sidaa daraaddeed walaalayaal cilmigan barashada la bartaa ahmiye gaara buu leeyahay cinda ahli الsunnati waاljamaaca waxyaabaha ku tusinaya inuu ahmiyad gaara leeyahay cinaayo gaarana la siiyo waxaa ka mid a wa imtihaalan liamri اllaahi caza wajal waa qaadasho la qaadanayo amarki ilaahay ilaahay baa ina amray cilmigan inaynu dalabno allah wuxuu yidhi isagoo nebigiisa la hadlaya salى اllahu عalayh wasalam faaclam annahu laa ilaaha ila اllah nebigaa lala hadlayay salى اllahu alayh wasalam faclam baa la yidhi annahu laa ilaaha ila اllah wاstaqfir lidembik cilmu towxiid weeye cabdiraxmaan naasir sicdi kitaabkiisa tafsiirka markuu aayadda sharaxayo wuxuu leeyahay fakana hada اlcilmu اladي amara اllah bih wahuwa اlcilmu btowxiid اllah farda cayni calى kuli insaan cilmiga nebiga la amrayo inuu dalbo waa cilmu towxiid waana fardulcayn buu yihi shiikhu fard qof walba saaran sida salaaddu qof walba u saaran tahay ayaa cilmiga towxiidka ku saabsanina qof walba wuu u saaran yahay inuu inuu garto oo yaqaano marka waa fardulcayn weeye waa fardulcayn buu yihi waxaa kaloo ka mida walaalayaal waxyaabaha ku tusinaya cilmigani ahmiyada gaara uu leeyahay waa taxqiiqu اliqtidaaءi biالrusuli fii tacliimi الnaasi alcaqiidata waa xaqiijin la xaqiijinayo ku dayasho lagu dayanayo rusushii rusushii ilaahay soo diray muhimadda ugu horeysay ka shaqaynayeen waxay ahayd cilmu towxiid inay dadka baraan ilaahay baa inoo sheegay walaqad bacaثna fii kuli ummati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu طaaquut wma arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbuduun rususha oo dhani dhammaantood muhimadda koobaad ee ay ka shaqaynayeen waxay ahayd hada alcilm cilmigan idan inaynu rusushaa ku dayanno oo aynu dariiqooda raacnaanaa waa mid ina saaran oo innaguna muhiimadda ugu horraysa aynu barannaa ee aynu ka shaqaynaa ee aynu nashrinaynaa waa inay noqotaa cilmu tawxiid rusushaa dariiqooda in la raacana waa waajib ilaahay markuu nebigiisa la hadlayay wuxuu yidhi markii laga soo warmay rusul fara badan ayaa la yidhi ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahum muqtadih rusushii la sheegay ayaa la yidhi kuwaas waa kuwa ilaahay hanuuniyey ku daya baa layidhi nebiga sala allahu calayh wasalam marka waa muhimmaddii rusushu wadeen waa ku dayasho lagu dayanaya rususha ictiqaadka tawxiidka in la nashriyo oo caqiidada saxda ah dadka caamada ah iyo dadka waxa weye la dhex dhigo oo loo sharaxo loo sheego waa muhimmaddaasay leedahay walaalayaal nebigeenna sala allahu calayhi wasalam xayaatadiisii intii uu nebinimada ku jiray waxa uu ka shaqaynaya waa tawxiid waxa uu saxaabadiisa ku tarbiyeynayay tawxiid bay ahayd fii xayaatihi annubuwa xayaatadiisii nebinimada saxaabaduna aad iyo aad ayay arrinkaa u soo naqliyeen صaxaabiga la yidhaahdo jundub bn cabdillaah radia allahu tacaala canه wuxuu yidhi kuna maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wanaxnu fityaanu xazaawira nebigaanu maciisa ahayn buu yidhi annagoo ah dhalinyaro markaa qaangaarhkii kusoo dhowdhow kuray fatacallamna aliimaana qabla an natacallamna alqur'aan qabla an natacallama alqur'aan wuxuu yidhi iimaankaanu baranaynay marka hore ka hor intaanaan qur'aankaba baranin uma tacallamna alqur'aan faاsdadnaa bihi iimaanan ibnu maajah baa soo wariyey shaykh waa saxiixiyey wuxuu leeyahay annagoo yaryar oon qaangaadh weli gaadhin kure ah nebigaanu la joognay sala allahu calayhi wasalam nebigaa mucallim uu ahaa iyaguna ardaydii bay ahaayeen wuxuu nebigu ku tarbiyeynayey towxiidka marka hore caqiidada saxiixa ah ayuu barayey intaan qur-aanka la barin fatacallamna aliimaan qabla an natacallamna qabla an natacallama alqur'aan deetana wuxuu yidhi towxiidkii annagoo barannay iyo caqiidadii saxda ahayd ayaa qur'aankana naloo dhigay markaasaa iimaan noo ziyaaday inaga u fiirso bal inaga waan cagsina arrinkii waxaa laga yaabaa inankii markuu yar yahay inaan tawxiidba la barin wax kale lagu mashquuliyo waxaa dhici karta inuu waxa weeye waxbarashadii ka gaadhay dugsi sare hanaawi iyo sekondari ka gaadhay walaa yacrifu tawxiid tawxiid aqoonin walaa yacrifu macna laa ilaaha ila اllah waxaa dhici karta inuu hanaawi marayo bale jaamacad u gudbay towxiidna xaggiisa aanu eeginba macallimiintiisna in laba soo qaadin hadday doonaan isagunaan ihtimaamba saarin deetna ha dhowtole qofkaasi ila qof la qalday weeye saaskii asaaskii ah, hoosena laga lumiyey dee uu lumayaa hawadu doonaa buu raacayaa waxa weeye kii u gacan haadiyaba waa iska daba tallaabsanaya laakiin nebigeena sala allahu calayhi wasalam tarbiyadiisa walaalayaal waxay ahayd towxiidka in lagu tarbiyeeyo ciyaalka intay yaryar yihiin towxiidka la baro caqiidada saxdaa la baro wuu qaadanaya waanu baranaya fatacallamna aliimaan qabla an natacallama alqur'aan siduu nebigu ugu dadaalayay saxaabada caqiidada saxdaa inuu baro waxaa ku tusinaysaa xadiidkii alcirbaad bnu saariya wacadana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam yowma mawcidatan wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun rasuulka ilaahay wuxuuna wacdiyey buu yihi wacdi aad iyo aad u xeel dheer maalin salaad subaxaanu tukanay wacdigaasi waa nagaga ilmaysiiyey buu yihi saxaabigu quluubtiina waa gilgilay markaasaa nin baa kacay wuxuu hi yaa rasuul allah kaأnnaha mawcidaة muwadicin famaada tachadu ilayna rasuulka ilaahay mawcidadan aada nawaaninaysa saaka waxaad moodaa midna sii sagootinaya oo waxa weeye wacdigii u dambeeyey maanta na sii wacdinaye maxaad nagula ballamaysaa nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi uusiikum bitaqwى اllah wالsamci wالطaacati wain cabdun xabashiyu wuxuu nebigu u dardaarmay saxaabadiisa wacdigaas uu sagootinayey ee aadkii aadka u xeesha dheeraa taqwada ilaahay markuu u sheegay oo jaamic ah wax kastaba shamlinaysa wuxuu nebigu ku xigsiiyey arrin ku saabsan ictiqaadka saxda ah wالsamci wالطaacati buu nebigu yihi salى اllahu عalayh wasalam waxaan idinkula dardaarmayaa umaradiinna iyo madaxdiinna inaa maqashaan wa hada aslu min usuuli ahli الsunnati waاljamaca usuusha ahlu sunnaha ka midka ah ee sheekhuna keeni doono waxaa ka mid ah umarada iyo madaxda in la ateeco oo la maqlo wanaagga lagu maqlo lagu ateeco in loo duceeyo umarada iyo madaxda inaan la habaarin inaan dadka lagu dirin waxa weeye usuushii ahlu sunnahay ka mid tahay tii buu nebigu saxaabada baraya sala allahu calayhi wasalam waasamci waaطaacati wain cabdun xabashiyun hadduu doono ka idin amrayaa ee madaxda idin noqday addoon xabashiyaba ha noqdee maqlo aطeeca buu nebigu yuri sala allahu alay wasalam waa ictiqaadkii saxda ahaa ou nebigu saxaabada ku tarbiyeynayo qodobka saddexaad walaalayaal ee ku tusinaya ahmiyada uu leeyahay cilmigani bصixati wasalaamati manhaji salaf waa qofkii inuu ku rusuukho oo uu haabit ku noqdo oo uu ku sugnaado dariiqadii iyo manhajkii dadkii wanwanaagsanaa ay mareen dariiqadaa in la maraanadi waa waajib dariiqadii ay mareen nebiga iyo saxaabadiisa iyo kuwii waxa weye waddadooda raacay dariiqooda in la maraana waa waajib qofku hadii uu halkaa marka hore seeskaa soo soo adkeeyana oo ictiqaadkii saxba ahaa iyo manhajkii dhabta ahaana uu barto hadhow toole waxa weeye ma waxa weeye warwareegayo laa tazalzalhu ashubahu wاlkhiyaalaat shubaha iyo brobagandaha meelaha ka imanaya dadku ay sheegsheegayaan isaga waxba yeeli mayso qof haabitoo sugan buu noqonaya nicamka ilaahay bixiyana kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah yaa aalib alcilm ahabaatu wa cadamu talawun nicamka ilaahay bixiya walaalayaal waxaa ka mid ah qofku inuu sugnaado oo manhajkaas saliimka ahee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye uu u fududeeyey inuu ku sugnaado wa cadamu talawun mar baanu midab yeelanin oo wax markii hore uu munkar u yaqaanay iminkaan odhan waa macruuf waa talawunka moogta wax markii hore uu macruuf u yaqaanayna iminka aan odhanina waa munkar talawun midabay qofku inuu midabeeyo inuu iska ilaaliyo taana way ku geyso markaa inuu ku tasfiih xukumiyo waxa weeye culimmadii rabbaaniyiinta ahaa ee dadka manhajka saxdaa barayey dadka inuu ka tanfiiriyo yidhaahdo waa ulaatun ama waa kuwa waxa weeye talax tegey sufahadiina uu taqdiimiyo dadka uu soo hordhigo talawun iyo midabaysi qofku marba midab yeesho ayay keensanaysaa haddaanu manhajkii saliimka ah ee saxda ahaa marka hore aanu ku raasuqin sidaa daraaddeed صaxaabiga almiqdaad ibnulaswad la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi laa aquulu fii rajuli khayra walaa sharan anigu qofna ka odhan maayo shar iyo khayr toona xataa andura maa yukhtamu lahu bihi bacda shayin samictuhu min rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm wuxuu yihi qofna anugu khayr iyo sharna toona ka sheegi maayo ilaa aan ogaado maxaa loogu khatimay oo uu ku dhintay kadib markii aan nebiga wax ka maqlay sala allahu calayh wasalam xadiis baa ii saameeyey buu yidhi deetana waxay idhahdeen oo nebiga maxaad ka maqashay wuxuu yidhi nebiga waxaan ka maqlay inuu yidhi laqalbu bni aadama ashad inqilaaban min alqidri ida istajmacat halayaanan qalbiga ibni aadamku uu ka gedgedi badan yahay dheriga karkeeda markay dhammaysato dheriga marka biyo lagu shubo ee dabka la saaro ee uu karayo siduu isu rogrogaya ma aragteen sidaasi ka daran baa qalbiga ibni aadamkuna isu rogrogaa ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam saxiixun fii sheekh albaani saxiixu ljaamica ayuu ku saxiixinaya marka qalbigu waa isrogrogaya walaalaya haddii aanu caqiide saxa ku beesgaraysnayn iyo ictiqaadkii iyo tawxiidkii saxda ahaa haddii aanu marka hore ku beesgaraysnayn oo qofku aanu baranin oo ihtimaamka saarin dee qalbigu isrogrogaa isrogrogo meesha doonu raacaya wamaa sumiya alinsaanu ila linasyihi wala alqalbu ila liannahu yataqallabu talawunka iyo qofku midabeeyo oo marba dariiq raaco oo uu marba wax iska sheeg sheego wax markii hore uu munkar ka aaminsanaa u yidhahdo war waa macruuf talawunkaasi aad iyo aad ayuu u darnaansha badan yahay bal u fiirso abu mascuud alansaari ayaa maalin wuxuu u soo galay صaxaabiga xudayfa tacrifuuna xudayfa waa صaaxibu siri rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam masiyadaasuu lahaa gaarka ah xudayfa uu soo galay isagoo odhanaya awsinaa ya abaa cabdillaahi abaa cabdilaahi unoo dardaaran dardaaran baanu kaa doonaynaa xudayfa radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi ina dalaalata xaqa dalaalati an tacrifa alyowma maa kunta tunkiru qabla اlyowm wa an tunkira alyowma maa kunta tacrifu qabla اlyowm iyaaka wاtalawuna faina diin allahi waaxid dardaarankii xudayfe uu siiyey abu mascuud ansaari wuxuu yidhi waxaan kaaga digayaa inaad shalay waxaad munkar ka aaminsay tilmaamaanta waa macruuf oo ad isbelbedesho cadam ahabaat maanta waxaad daraa ka aaminsanay waxa weeye munkarna aad tilmaamaanta waa macruuf markaasuu wuxuu yidhi iyaaka watalawuna watalawuna waxaan kaaga digayaa inaad surugto isbedesho marba midab gaara yeelato casaan iyo madow iyo dhalaal iyo waxawaa marba nooc kale aad yeelato bimacnaa cadamu habaat faina diin allahi waaxid diinta ilah waa mid keliya dee toban diinood baa jira oo saxa ah, laba diinood baa jira diin ullaahi waaxid waina haadihi ummatukum ummatan waaxidatan umma maxaa looga jeeda aayadda ya addiin soo maaha nacam muhiimadda ay leedahay tawxiidka in la bartaa waxaa ka mida ah walaalayaal qofkii wuxuu ka dhowrmayaa oo uu dhufay iska gelaya min الshirki wالshubahaati shirkiga iyo shubahaadka ahlubiduc ay soo aroorinayaan ayay qofku dhufays kaga jiraan saa daraaddeed haddii manhajkiisa towxiidku uu haabit iyo sugan yahay oo uu marka hore bayskiisa dhisay shubho kastoo la soo arooriyaa laa taduruhu waxba yeeli mayso shubahaadkuna waxay ka yimaadaan masaadir fara badan ayay ka yimaadaan waxaa ka mid a shubahaad shayطaaniyaa jira oo shaydaanku saad isaga fadhido uu kugu soo aroorinayo wuxuu nebigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam yaأti الshayطaanu axadakum shaydaanku midkiin buu u imanayaa ma arkaysid adugu ya inahu yaraakum min xayu laa tarawnahu adoo iska fadhiyo meel iskaga shaahaya ayuunbuu ku imanayaa shaydaanku markaasaa wuxuu odhanayaa fayaquulu man khalaqa kada waman khalaqa kada horta yaa abuuray kan oo yaa abuuray dhulka yaa abuuray ilaahaybaa abuuray ilaahaybaa abuuray ilahay hadhow marka ohanaya xataa yaquul man khalaqa rabbak no horta yaa abuuray wuxuu nebigu yihi salى اllahu calayhi wasalam halkaa hadduu gaadhsiiyo shaydaanku falyastacid biاllaah walyantahi ilahay ha ka magan galo acuudu billaahi min ashaytan rajim ha yidhaahdo arrinkaa uu ku jirana ha ka dheeraado walyantahi riwaayad imaamu muslim uu gaar leeyahay taa hore muttafaqun bay haydeen wuxuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam falyaqul aamantu biاllaah warasuulihi aamantu biاllaahi warasuulihi intuu yidhaahdo arrinkaa uu joogayna ka rogaba ka rogo waa iskaga dhaqaajiyo haddii kale de karkaarku weydaarinaya marka rabbigaana yaa abuuray taloo yaa abuuray masuu isweydiinaya waxaa subad kala gelaya sooma marka arrinkaa uu ku jiro ha ka baxo ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha idhaahdo aamantu billaah dalaalaadka walaalayaal waxay ka yimaadaan iyo shubahaadku waxa weeye dad aqraad gaara u saaxiiba oo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo waxa weeye muslimiinta collo ah oo doonaya diinta inay waxaweye kaa saaraan ama kaa shaki geliyaan hadday doonaan waxaweye kitaabada wax ka qorayaan ama hadday doonaan waxa weeye hadal iyo waxa weye maala idaacadaha ha soo fadhiisanayaan masaajibta iyo dalaalaadku ka yimaadaan way fara badan tahay haddaanad marka hore hub u uruursanina waxa weeye dee way ku halaagayaan qalbiga bini aadamkuna waa daciif siday culimmadu odhan jireen ina alquluuba daciifatun washubha khataafatun marka towxiidka in la barto muhiimadda gaar la saaraa aad iyo aad bay walaalayaal u muhiimta daalibulcilmigu waa inuu bartaa waxa weye masaa'il alcaqiida asaxiixa iyadoo adiladeedana leh masaladaasi waa la ictiqaadinayaa waxaana u daliila daliilkaasaa waa dariiqada ahlu sunnaha inaad marka hore daliilka ogaato kadibna inaad ictiqaadiso waxaa jira laba dariiqo oo ahlu sunnaha iyo ahlubidac ay kala raaceen ahlu sunnaha dariiqoodu waa maxay waa istadil uma actaqid marka hore wax daliisho oo daliil raadso kadibna ictiqaadi daliilkaas wuxuu ku sheegay ahlubidcuna way cagsiiyeen ictaqid uma اstdil marka hore caqiide kadibna waxa weeyaan daliilu raadso haddii marka hore intaanad caqiideynin masaladan daliilkeedna u raadiso waxay kugu kalifaysaa dee inaad ku sugnaato arrinkii oo caqiidadii saxda ahaa qaadatay ila daliil baad marka hore raadisee haddii laakiin adaan marka loba daliil raadinin aad iska ictiqaadisay ka hor waad iska ictiqaadisay uun ama qalad ahaado ama saxa ahaado daliil kastoo lagu keenaa dee lagaa furfuri kari maayo lagaa furfuri kari maayo marka istadil uma actaqid waa aragteen dee culimmadu kutubta caqiidada markay qorayaan daliilkay raacayaan dee wax bilaa daliili ma jiro kitaabkeen ina caqiidadin akhri doona insha allahu tacaala masalo kasta daliil baynu keeni doonaa waa aragteen usulu alaaثa wa adilatuha soo maydaan arag usulu alaaثa iyo wa adilatuha baa la raaciyey dee adiladoodii daliil waynaad u haysataa masalada caqiidada ah ead ictiqaadinayso nusuusta waa inuu u fahmaa aalibulcilmigu sidii ay salafku u fahmeen musطalaxaadkoodii daraasadoodii ay caqiida daraasaynayeen siday waxu niqaashayeen waxawey waa intaasoo waynu gartaa waynu gartaa aalibulcilmigu waxa weeye biahami اlfirqi almukhaalifati liahli الsunaةi waاljamaca maca alwuquufi cala ahami madaahiri اlinxiraaf cinda hadihi اlfirq muhiimaddaas ay leedahay waxa weeye ictiqaadka in la bartaa kuwa aynu sheegnay ba walaalayaal ka mida kitaabkeenani haddaba wuxuu ku saabsan yahay waxa weye cilmiga aynu ka warramaynay aynu lahayn waxa weeyaan muhiimad gaara buu leeyahay wa ashraf اlculuum matnigeenani kaasuu ku saabsan yahay waxaa la yidhaahdaa alcaqiidatu alطaxaawiya waa matn yaroo barakaysan oo ilaahay barakeeyey culimadii islaamkuna qabuul ay kala kulmeen sharxa la sharxaya baa la farabadiyey nashrinta la nashrinaya baa la farabadiyey qaybitaanka la qaybayo oo ardaydu qaybayaan iyo طalabatulcilmigu ayaa waxa weeye aad iyo aad loo badiyey aad bay culimmadu matnigan uga heleen alcaqiidat daxawiya mumayizaadka uu leeyahay ee uu kutubta kale ee waxa weeye la midka ah uu dheeryahay waxaa ka mid ah kow waa risaalatun fii gaayat اliijaaz waاlikhtisaar waa risaalo sidaad arki doonto fii gaayat اlikhtisaar fii gaayat اliijaaz waاlikhtisaar inta uu shiiku soo koobayey ee uu soo ikhtisaarinayey waxa weeye aad iyo aad buu ugu dadaalay waa koobay waa ikhtisaariyey waa kow qodobka labaad ee kitaabkani uu dheeraadka leeyahay kutubaha kale caqiidada waxaa ka mid ah annaha tastawcibu julla masaa'il اlictiqaad cinda ahli الsunnati waاljamaca risaaladan waxay koobsatay masaa-isha ictiqaadka ee ahlu sunnaha badankooda ma aha jaanib gaara xoogga may saarin kutubaha ictiqaadka ee culimmadu qoreen waad arki doontaaye qaar ka midi towxiidkumay ka hadlaan waxay ka hadlaan towxiid اlcibaada towxiidu aluluhiya ama towxiid اlcibaada qaar ka midi waxay ka warramaan towxiid اlasmaaءi wasifaat waa asmaa wasifaat iyo qawaacidda ku saabsan bay soo arooriyaan qaar ka midi waxay ka warramaan umuuraha ku saabsan qiyaamada iyo aakhiro qaarkood qadarkay ka warramaan laakiin kitaabkeena jullu masaa'il اlictiqaad cinda ahli sunnati waljamaca waa ka wada hadlay badankoodii waa mayse gaara qodobka saddexaad waxay ku dhaaftay kutubihii kale bilyusri wاsuhuula fudaydkay fududahay ay sahlan tahay ee qaybitaanka la qaybaana ay aad iyo aad u fududahay way jirtaa meelo lagu intiqaaday alkamaalu lilah kamaal ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala kitaab kastoo la qoro meela lagu qabsadaa way jirtaa meelo lagu qabsaday sheikha oo waxa weeye aynu tambiihin doono culimmaduna ay sheegeen laakiin mujmal ahaan ama duuduub ahaan kitaabkani waa kitaab caqiidadii saxda ahayd ka warramay caqiidatu ahli sunnati waljamaaca waa kitaab ka warramaya mujmal ahaan meelo iyo nuqaad la taataabto la yidhi halkaa shiikha waa lagaga saxsan yahay ama halkaa shiikhu inuu ijmaaliye may ahayn ama halkaa shiikhu dariiqadaas dariiqadii ahlu sunnaha waa ka bayday way jiraan laakiin duuduub ahaan waa ictiqaadkii ahlu sunnaha kitaabku wa masaaishu ka warramaya kitaabka walaalayaal siduu nafci badan yahay waxaad ku garanaysaa aad baa loo sharaxay sheekha qoray dee dhoweyn waynu sheegi doonaa insha allahu tacaala saddex boqol iyo dhowr iyo laatan buu dhintay saddex boqol iyo koob iyo laatan ayuu dhintay saa daraaddeed culimo fara badan baa sharaxday kitaabka oo inay waxa weeye furfuraan oo sharaxaan isku dayey waxa waxa weeye maطbuucoo la daabacay iyo wax makhduuطa oo wanin la daabicin wax musajalo oo duuban oo haddaad internetka ku dhufato aad helayso shuraax fara badanoo aad dhegaysan karto qaar way ku gabiyeen oo gebigiisaba kitaabka nadmi bay u bedeleen waa kitaab aad iyo aad loogu khudmeeyey oo culmada ay u sharxeen laakiin afdalu sharxi wax isagoo la midana aan weli la qorin waa sharxa ibn abilciz alxanafi sheekha la yidhaahdo sharxu caqiidat daxaawiya harxa ugu muhiimsan ugu fiican culimmaduna ay yidhaahdeen waa afdalu sharxin waa sharx uu qoray ibn abi abilciz alxanafi sheekhaas culimo badanoo wakhtigiisii joogtay iyo qaar ka dambeeyey kitaabka way sharxeen laakiin kitaabka ibn abilciz alxanafi sharaxaasi sida ugu caanbaxay ee nafcigiisu uu u farabatay ee fii mashaariq alardi wa maqaaribiha uga dhacay kutubtii kale umay caanbixin raggii wakhtigiisii noolaa ama ka horreeyey ee kitaabka sharxay taana waxay culamadu ku cileeyeen oo yidhaahdeen ibn abilciz alxanafi isagu sharaxa kitaabkan uu sharaxay salaka maslak ahli sunnati waljamaaca wuxuu raacay dariiqi ahli sunnaha wuxuu kitaabka ku sharaxay caqiidadii saxda ahayd aynu hadda ka warramaynay caqiidatu ahli sunnati waljamaca amaa kutubihii kale aan caam bixin ama sharaxyadii kale aan caam bixinin iyagu dariiqii ahlusuna way ka baydheen waxay wax ku sharaxeen dariiqati alashaacira waalmaaturidiya iyo wahayrihim min ahli lbidac caqaa'idoodii sidaa daraaddeed bay nafci u yeelan waayeen oo barako u yeelan waayeen oo aan cidiba u aqoonin iminka baynamaa sharxa ibn abilciz alxanafi daalibulcilmi kastaaba uu garanayo oo kitaabkan wax weeye baranaya caqiidada saxda ahi ee saliimka ee walaalayaal siday u intishaarto ee u barakowdo caqaa'idda saliimka waxa weeye lunsani uma barakoobaan waayo walcaaqibatu lilmuttaqiin iyadoo lala qabo inay culimmadu waxa weeye dhibaato fara badan kulmayeen sida ibn abilciisa alxanafi waa la ibtileeyey waa la dhibaateeyey wakhtigiisii caqiidadaa saxdaa ah uu faafinayo iyadoo lala qabo in la dhibaataynayey oo la adyadaynayey ka sheekh islaam ibnu taymiya haddana waxa weeye sida loo yaqaano ilaa yowmina haada kuwii kale la saaga ahaa ama la qarniga ahaa ee waxa weeye caqiidadooda lunsanayd iyaga lama yaqaano min haada ayaa culimmadu waxay yidhaahdaan abu bakr ibn cayaash wuxuu yihi ahlu sunnati yamuutuun wayabqى dikruhum ahlu sunnuhu way dhimanayaan laakiin wayabqى dikruhum waxaa baaqi noqonaya sheeg sheegooda iyo xuskooda ayaa baaqi noqonaya waayo waxay nooleeyeen buu yidhi lanahum axyaw maa jaaa bihi النبي sala الله عليه wasalam nebigu wuxu uu la yimi sunnadii nebigay nooleeyeen markaasaa waxay nasiib nasiib ku heleen warafacnaa laka dikrak warafacnaa laka dikrak waxaanu kor qaadaynaa dikrigaaga ayaanu kor qaadaynaa iyo xuskaaga marka ahlu sunnuhu way dhimanayaan buu yihi wayabqaa dikruhum waayo waxay nooleeyeen wixii nabigu la yimi sala allahu wasalam sunnadii deetana waxay nasiib u heleen warafacnaa laka dikra wa ahlu lbidcati yamuutuuna wayamuutu dikruhum ahlu bidcuna wuxuu way dhimanayaan dikrigoodii iyo sheegsheegoodina waa dhimanayaa cidda moo hadalhaysa arki mayse cidda moo hadalhaysa oo sheegsheegaysa heli mayse waayo waxay baalmareen oo ay isku dayeen inay waxa weeyaan ay maalan baabiyaan sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay naceen liannahum shaanun ayuu ka cabiraya waxay nasiib u heleen ina shaani'aka huwa alabtar ka adiga ku nacayaa kaas waa mid dabar go baa la yidhi waa mid dabar go-anoo aan waxweeye nasli iyo caq iyo codhobtoona aan lahayn saa daraaddeed bay caqiidadaas ibn abilciz alxanafi ay u faaftay kuwii asaagiisa ahaa ee waxa weeye qarnigiisa joogay ama ka horreeyey ee caqiidada maaturidiya ashaaciro kitaabka ku sharaxayna dikrigoodii uu baaqi u noqon waayey kitaabkoodiina loo soo qaadi waayey abu jacfar aaxaawi waa sheekha kitaabkan qoray magaciisa oo dhammaystiran waxaa la yidhahdaa muxamed waxaa la yidhahdaa axmed ibnu muxamed axmed ibnu muxamed ibnu salaamata alsdi axmed ibnu muxamed ibnu salaamata alsdi alطaxaawiyu alxanafiyu kunyadiisuna waa abu jacfar kunyadiisuna waa abu jacfar aaxaawiyu waxaa lagu nisbeeyey magaalo taxaa la yidhaahdo magaalooyinka masar ka mid ah ayaa sheekha loo nisbeeyey laba boqol iyo sagaal iyo labaatankii buu dhashay sheekhu raximah laba boqol iyo sagaal iyo labaatankii buu dhashay wuxuu ku tafaquhay markii hore madhab shaafici ayuu ku tafaquhay deetana wuxuu markii dambe u guuray madhabkii abi xaniifa xanafiyulmadhab buu noqday markii dambe culimmadii xanafiyada ayuu ka mid noqday huwa min aimati salaf saalix aimadii waxa weeye salafka ayuu ka mid yahay waxaana u shaahida oo inuu min aimati salaf ka mid yahay kitaabkiisa way ammaaneen sheekha abu jacfar aطaxaawi culimo fara badan baa ammaantay oo ammaan waxa weeye meel u dhigtay waxaa ka mid ah alimaam الdahabi kitaabkiisa siyaru calaama niwal wuxuu odhanayaa alimaamu alcallaamatu alxaafiظu alkabiiru muxadiثu الdiyaari اlmasriya alimaam الdahabi baa odhanaya isagoo abu jacfar aطaxaawi ka warramaya waa muxadiثu addiyaari اlmasriya masr oo dhan muxadiskeedii weeye iyo faqiihoodii weliba ibnu kaiir fi اlbidaaya wالnihaaya isaguna wuu ammaanayaa sheekha wuxuu leeyahy alfaqiihu alxanafiyu alfaqiihu alxanafiyu صaaxibu الtaصaaniif اlmufiida wاlfawaa'id اlghaziira wa huwa axad الhiqaati اlأhbaat wاlxufaad aljahaabida aad bay culimmadu u ammaaneen kutubo fara badan buu leeyahay abu jacfar aطaxaawi min ashhariha waxa ugu caansan mushkil اlaahaar iyo sharxu macaani اlaahaar wuxuu dhintay sheekhu raximah اllah saddex boqol iyo koob iyo labaatankii markii hijiradu ahayd ayuu dhintay saddex boqol iyo koob iyo labaatan markay hijradu ahayd ayuu sheekhu dhintay wuxuu yihi sheekhu raximah اllah qaala abu jacfar الطaxaawiyu raximah اllah hada dikru bayaani caqiidati ahli الsunaةi wاljamaacة calى madhabi fuqahaaءi اlmilة abi xaniifaةa الnucmaan bni haabit اlkuufiy وأbي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأbي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني raxmat اllahi calayhim ajmaciin wma yactaqiduuna min usuuli اddiin wayadiinuuna bihi lirabi اlcaalamiin wuxuu leeyahy abu jacfar aلطaxaawi hada dikru bayaani caqiidati ahli الsunnati waاljamaca kani waa bayaan iyo caddayn la caddaynayo caqiidadii ahlu sunnaha ahlu sunnati waاljamaca calى madaahibi fuqahaaءi اlmilla xaalay ku dulbinaysan tahay waxa weeye madaahibtii fuqahada ee waxa weeye diinta abi xaniifata annucmaan bni haabitin alkuufiy ka bedelo abi xaniifa caqiidadiisii weeye iyo wa abi yuusufa yacquub bni ibraahiim alansaariy wa abi cabdillaahi maxamed bn alxasan ashaybaani waa abu xaniife iyo labadiisii saaxiib caqiidadoodii weeye raxmat اllaahi calayhim ajmaciin iyo wamaa yactaqiduuna waxay ictiqaadsanaayeen oo min usuuli اddiin usuusha diinta ka mid a wayadiinuuna bihi lirabbi اlcaalamiin ayna uga diin dhiganayeen waxa weeye rabbiga caalamiinta oo dhan usuul اddiin wma yactaqiduuna bihi min usuul اddiin wma yactaqiduuna min usuul اddiin usuul اddiin waa towxiidka cilmigan aynu baranaynaa magacyo fara badan buu leeyahay magacyo fara badan ayuu leeyahay waxaa ka mid a waxaa la yidhahda cilmu usuuluddiin waa la yidhaahdaa sida uu sheikuba sheegay wamaa yactaqiduuna min usuuli اddiin cilmu tawxiidna waa la yidhaahdaa alfiqhu اlakbar waa la yidhaahdaa alcaqiidatu baa la yidhaahdaa alsunna baa la yidhaahdaa aliimaan baa la yidhaahdaa alshariica baa la yidhaahdaa waxaasoo magacyaa buu leeyahy cilmigani cilmu اlictiqaad alcaqiida alsunna alshariica cilmu اtowxiid alfiqhu اlakbar cilmu usuul اddiin waxaasoo magacyaaba waa leeyahy culimmadan waxay yidhaahdaan ciddaة اlasmaa wa tacadud اlasmaa yadullu sharaf اlcilmi magacyada faraha badan leh waxay ku tusinayaan shaygan waxaasoo magaca loo bixiyey de inuu sharaf gaara inuu leeyahay bay ku tusinaysaa wuxuu yidhi sheikhu naqulu fi towxiid اllaahi muctaqidiina bitowfiiq اllaahi ina allaha waaxidu laa shariika lahu walaa shaya miluhu walaa shaya yucjizuhu walaa ilaaha gayruhu wuxuu yihi shiikhu abu jacfar aطaxaawi raximah اllah naquulu waxaanu odhanaynaa oo fii towxiid illaahi towxiidka ilaahay waxaanu ka odhanaynaa muctaqidiina xaalaanu nahay kuwa ictiqaadsan oo qalbiyadooda ka ictiqaadsan bitowfiiq illaah waafajinta ilaahay waa waxa weeye alba ba ااsticaana waxaan odhanaynaa in اllaha waaxidu ilaahay waa mid keliya laa shariika lahu wax cibaadada la wadaagaana ma jiro ilaahay subxaanahu wa wuxuu sheekhu ku bilaabay raximah waxaanu towxiidka ka odhanaynaa buu yihi naquulu fii towxiid اllah naquulu bimacnaa bialsinatina carabadeedaanu ka odhanaynaa hadduu qofku yidhahdo aquulu oo uu iska ilaaqo o aan waxba ku qaydin wuxuu ku dhacayaa alqowl biاllisaan wa bilqalbi haddii qof iska yidhahdo aquulu waxaan leeyahay wuxuu ku dhacayaa bay culimmadu yidhaahdeen carabka inuu ka leeyahay qalbiga ka ictiqaadsan yahay haddii laakiin qariina la socoto sheegaysa inuu carabka un ka leeyahay dee qarnadaas lagu xambaaraya yaquuluuna bialsinatihim marka la yidhi ama yaquuluuna biafwaahihim maxaa socota qariino soo sheegaysa inay carabkoodu ka odhanayaan ee qalbigaanay ugu jirin haddii qariina ay la socoto tilmaamaysa inay qalbiga ka leeyihiin ee afka ka sheegaynayna waa lagu xambaaraya wayaquuluuna fii anfusihim lowlaa yucadibuna allahu bima naquul wayaquuluuna fii anfusihim maxaa la yidhi nafahooday ka leeyihiin qalbigay ka sheeg sheegayaane afka kamay odhanin haddii qariina ay la socoto sheegaysa inay afka ka leeyihiin waa lagu xambaaraya haddii ay qariina la socoto sheegaysa inay qalbiga ka leeyihin waa lagu xambaaraya laakiin haddii la iska ilaaqo oo qofku yidhahdo aquulu waxaan leeyahay waxaa lagu xambaaraya alqowlu biاllisaan wa bilqalb marka naquulu bimacnaa bialsinatina bayn hadda ku xambaarayna waayo muctaqidiina baa ka dambaysa towxiidka ilahay baxaanu ka odhanaynaa anagoo ictiqaadsan oo qalbigana waliba ka ictiqaadsan ilaahay towfiiqdiisa oo aan ilaahay kaalmaysanayno waxaanu leyna in allah waaxidun laa shariika lahu ilahay waa keli cibaadada cid la wadaagtaana ma jiro wuxuu ku bilaabay shiikhu towxiidka awala towxiid waxaa la yidhaahdaa marka la tacriifinayo ifraad اllahi biاlcibaadati wa tarki cibaadati maa siwaah ilaahay in loo gaar yeelo cibaadada ifraad اllahi biاlcibaada wa tarki cibaadati maa siwaah lagana dheeraado cibaadada wixii ilahay ka soo haray subxaanahu wa tacala waa towxiid towxiidku aqsaam buu leeyahay aqsaamu towxiid ثalaaثa towxiid اluluhiya ama towxiid اlcibaada iyo towxiid اlrububiya iyo towxiid اlasmaaءi wالصifaat saddexdaa qaybood baa loo qaybiya towxiidka culimmadu adiladay ka heleen nusuusta ibn cuthaymiin wuxuu leeyahy waxa u deliila suuraة اlfaatixa waxaa laga deliishanaya towxiidka aqsaamtiisa qowluhu tacaalى rabu الsamaawaati wاlardi wma baynahuma faacbudhu wاstabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya aayadda waxaa laga deliishanaya towxiidka aqsaamtiisii iyo qaybihiisii culimada qaarkood ahlu sunnaha ka midii towxiidka laba qaybood unbay ka dhigaan sida ibnuqayim oo kale ibn abilciz alxanafina uu soo naqlinayo labadaa qaybood waxay isku midh ka dhigeen towxiid اrububiya iyo towxiid اlasmaaءi wالصifaat isku midh bay ka dhigeen waxayna u bixiyeen towxiid اlihbaati wاlmacrifa towxiid اlihbaati wاlmacrifa waxaa ku soo gudagelaya labadii qaybood hore towxiid اrububiya iyo towxiid اlasmaa wالصifaat nooca labaadna waxay idhahdeen towxiid اطalabi wاlqasdi towxiid اطalabi wاlqasdi kaana waxay u jeedaan towxiid اlcibaada marka haddaad kutubaha qaarkood ku aragto towxiidku waa laba qaybood oo labada qaybood kala sheegaya iyo towxiidku waa saddex qaybood oo saddexdan kala sheegaya way isu imanaysaa oo waa isku mid wuxuu yidhi walaa shaya miluhu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la ma jiro laa shaya miluhu wax ilaahay la wax weeye ma jiro wuxuu ka qaatay qowluhu tacaala laysa ka milihi shay-un ilaahay wax u dhigmaa oo maal u ahi ma jiro walam yakun lahu kufuwan axad falaa tajcaluu lilaahi andaada hal taclamu lahu samiya aayaadkaasi dhammaan waxay sheegayaan ilaahay wax u dhigmaa oo la midi inaanay jirin fii afcaalihi wa fii asmaa'ihi wa fii sifaatihi tamhiilka laba qaybood baa loo qaybiyaa mid waxaa la ihahdaa tamhiilu اlmakhluuqi bilkhaaliqi makhluuqa in lagu shabaho khaaliqa makhluuqdaasana loo qaadaya markaasaa la gaadhsiinaya xadkii ilaahay lahaa midna waxaa loo yaqaanaa tamhiilu اlkhaaliqi biاlmakhluuqi labadaa waxa fara badan oo nefyinta la nefyinayo nusuusta u badan una khatarsan towxiid اlmakhluuqi biاlkhaaliq makhluuqii in khaaliqa lagu shabaho kaasa aad iyo aad u fara badan sida ibnuqayim sheegayo oo haddii la yidhaahdo haddii cid la baryo ama cid gargaar la weydiisto ilahay keyrkii haddii wax loo gowraco hada muxuu noqonayaa tamiilu makhluuqi bilkhaaliq mise tamiilu lkhaaliqi bilmakhluuq waa tamiilu lmakhluuqi bilkhaaliq haddii ilahay keyrkii wax loo bireeyo makhluuqii baa khaaliqii lagu shabahay haddii ilahay keyrkii la baryo makhluuqii baa khaaliqii lagu shabahay haddii ilahay keyrkii gargaar la weydiisto makhluuqii baa khaaliqii lagu shabahay waa ka ugu badan nefyinta la nefyinayo waxa weeye qur'aanka iyo nusuusta dhexdooda tamhiilu اlmakhluuqi biاlkhaaliq tamhiilu اlkhaaliqi bilmakhluuqna waa jiraa in allaha lagu shabaho khalqigiisa oo la yidhaahdo ilaahay wuxuu u soo degaa sida makhluuq u soo degaan ilaahay wuxuu maqlaa sida makhluuq wuxuu maqlaan ilaahay wuxuu u hadlaa ama wuxuu arkaa sida makhluuq wuxuu arkaana u hadlaan hada tamhiilu اlkhaaliqi biاlmakhluuq wahuwa kufrun isna waa kufri labaduba waa gaalnimo laysa kamilihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir walaa shaya miluhu wax ilaahay la midii ma jiro aayadda laysa kamilihi shayun waxay radinaysaa laba qolo qolo waa qolada ilaahay khalqigiisa ku shabahda ee tidhahda sifaadka ilaahay sifaatka makhluuqiinta ay la mid yihiin laysa kamilihi shayun qaybtaasaa radinaysa qolada kalena waa qolada ilaahay sifaatkaba marka la ihahdo ilaahay subxaanahu watacala uu hadlaa ilaahay ma hadla bay ilaahay waa sarreeya maya ilaahay waa soo degaa maya almucadila qolada la yidhaahdana aayadda way radinaysaa waa qeybteeda dambe wa huwa samiicu laysa kamilihi shayun waxay radinaysaa mumailadii ama mushabihadii wa huwa samiicu waxay radinaysaa mucailadii kuwa sifaadka ilaahay u diidaya walaa shaya yucjizhu wax ilaahay cajzi gelinayaana ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacala wax cajzi gelinayaa ma jiro waayo waa likamaali qudratihi waa awooddiisu siday u kaamil tahay ay u dhammayska tiran tahay daraaddeed ilaahay wax cajzi gelinayaa ma jiro sifaadka waa la qaybiyaa ilaahay subxaanahu wa tacala sifaadkiisa marar badan baa la qaybiyaa waxaa ka mida ah qaybinta la qaybinayo in loo qaybiyo صifaatun hubuutiya iyo صifaatun salbiya ayaa mar loo qaybiyaa صifaatka صifaatun hubuutiya waa siday صifaatku u badan yihiine waa صifaatka ilaahay wax loo sugayo صifaadka hubuutiga waa maxay ilahay wax loo sugo ilahay waa samiic ilahay waa basiir ilahay waa caliim ilaahay subxana wa taala waa raxiim ilahay waa afuur waa sifaat hubuutiya baa la yidhahda waana sida sifaat ku fara badan yihiin nooca labaad sifaatka waxaa loo yaqaanaa sifaatun salbiya waa sifaat nafyi u saaxiiba ilaahay waa loo diidayaa sifaatka salbiga ah laba arrin bay keensanayaan waxaa ilaahay isu diidey ama rasuulkiisu u diidey inaad u waa kow didkeeda oo kamaalana aada u sugto waxaa ilaahay isu diiday ama rasuulkiisa u diiday horta waad u diideysaa waa kow taa kasoo ta ka soo horjeeda oo kamaal ahna waad u sugaysaa ilahay wuxuu yidhi wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid soo maaha rabbigaa ma dulmiyo addoomihiisa ilahay wuxuu iska nafiyey dulmi soo maaha waad ka nafyinaysaa didkeeda oo kamaalana u waxaad tidhaha likamaali cadlihi ha ilaahay waxba ma dulmiyo waayo cadaaladiisa dhammaystiran daraaddeed laa shaya yucjizhu ilahay wax cajzi gelinayaa ma jiro waayo likamaali qudratihi ilaahay waxba ma dhalo waa sifa salbiya soo maaha waa likamaali khinaah waa qaninimadiisa oo kaamila daraaddeed inagu markaan wax dhaldhalayno maxaan waxu dhaldhalnaa dee waynu u baahan nahay soo maha hayna soo anfacaanoo hadhow hayna soo garab galaanoo hadhow tole hayna soo waxa weeye haynoo shaqeeyaanoo waynu u baahan laakiin rabbi tabaaraka wa tacaala haniyun can dalik lam yelid ilaahay waxba ma dhalin waayo hani buu ka yahay likamaali hinaa haninimadiisa kaamilkaa daraaddeed ayaan ilahay waxba u dhalaynin marka sifaadka salbiga ah markaad ilaahay u diiddo waxa uu isu diiday waa inaad raacisaa didkeeda oo kamaala waayo ahlucilmigu waxay ka qaacida ahaan yidhaahdeen annafyu اlmaxdi laa madaxa fiih nafyiga quri ama diidmo quroo cid wax loo diidaa amaanay kuma sugnaa amaanay kuma jirto nafyi qura annafyu اlmaxdi ama annafyu sirf laa madaxa fiihi wax ammaanoo ku jiraa waxa weeye ma jiro waxa weye culimmadu siay sheegeen walaa shaya yucjizuhu wax ilaahay cajzigelinaya ma jiro walaa ilaaha hayruhu ilaah waxa weeye xaqa oo ilaahay subxaanahu watacaala aan ahayna ma jiro walaa ilaaha kayruhu macnaheedu waa laa ilaaha ila allah bay la macno tahay laa ilaaha ila allah macnaheeduna waa maxay waa laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane subxaanahu watacaala maanta waxay iska ahayd muqadimadaynu ku dheeraanay insha allahu tacala halkaa inoogu joogo waxaynu laakiin isku dayi doonaa kitaabka inaynu soo koobkoobno oo ilaa toban dersi aanu inagaga badanin hadduu u bato labiiyo toban dersi insha allahu tacaala aynu ka dhigno haddii ilahay inoo fududayo subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka watuub ilayk